alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan calayna wاkfir lana waliwaalidina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin aayadda aynu soo maray walow yara aladiina dalamuu id yarawna alcadaaba ana alquwata lilahi jamiica wa ana allaha shadiid alcadaab yaraa iyo tara waa laba qiraa'o oo sabci ah marka tara markay tahay qiraa'adu faacilku wuxuu noqonayaa damiir yacni markaa e, mukhaataba anta ayuu noqonaya antada mar ha loo celiyo nabiga calayhi salaatu wasalaam marna ha loo celiyo yacni marka kullu man yata'ata yacni mid kastoo khitaab in lala khitaabaa uu suuragel yahay kulla mukhaatab ha loo celiyo yara markay tahay walow yara aladiina dalamuu yacnii yara faacilku wuxuu noqonayaa marna saamica inuu u noqonaayo markuu saamica u noqonaayo damiirku wuxuu noqonayaa huwa aladiinana markaa mafcuul bay noqonaysa walow yara aladiina dalamuu walow yara hadduu arki lahaa ay huwa markaa yacni saamica maqlayaa aladiina kuwii hadduu arki lahaa dalamuu xadgudbay marka damiirka yaraa wuxuu noqonayaa huwa oo damiirka faacilka ahi wuxuu noqonayaa marka saamica loo celinayo huwa ayuu noqonaya yaraa markay tahay haddii la yahay faacilku waa aladiinana waa caddahay walow yara aladiina dalamuu yaraa baa loo fasirayaa bimacnaa yaclamu inay tahay ru'yadu waa cilmiya aladiinana faacilkii bay noqonaysa hadday ogaan lahaayeen alladiina dalamuu macnuhu saasuu dhacay waxaynu joognay aayadda boqol lixdan iyo siddeed iyo boqol lixdan iyo sagaal laqbadii hore waa maray saddexda aayadood laakiin laqbadii labaad baynu insha allahu tacaala laqbaynaynaa innagoo jalaalaynkana akhriyaynay intuu ku fasiray qaala jalaaluddiin asiyuuti raximah ullah wa nazla fii man xarama asawaa'iba wa naxwaha waxaa ku soo degay fii man xarama asawaa'iba ciddii markaa xaaraantinimaysay xoolaha wax ka mid ah waa saa'ibadiiyo baxiiradii iyo waasiladii iyo xaamkii maa jacala allahu min baxiiratin walaa saa'ibatin walaa wasiilatin walaa xaamin walaakina aladiina kafaruu aayaddaasoo kale waa laynoogu sheegaayey mushrikiintii carbeed ama gaaladii carbeed xoolaha qayb ka mida ayay xaaraantinimeeyeen oo yidhaahdeen lama cunaayo waxayna u gaar yeeleen ashyaadii kale ay caabudi jireen asnaamtoodii iyo aalihadoodii bay u gaar yeeleen markaasaa waxaa la waa saa'iba waa musayaba waa la sii daayo oo cid markaa celinaysaa ma jirto cid markaa waxa weeye qalanaysaa ma jirto faraha laga qaado yacnii qaar waxay odhanayaan la maali maayo waxaa loo gaar yeelay yacni marka caanahooda waxaa loo gaar yeelay markaa asnaamtii aalihadii waa yahay wasiilada waxay yidhaahdeen alwasiila eh, hashu markay waxa weeye ay dhasho eh, dhowr da-ood ama laba da-ood oo marka waxa weye labadaba ay nirga dhasho oo aynay wax marka eh, lab aynay u dhaxaysiin waxay yidhahdeen waa wasiila waa wasiila dabeedna farahay ka qaadeen waxay yidhahdeen lama qalanayo waxay yidhahdeen waa xaaraan marka in la qashaa calaa kulli xaal ashyaa yacni xoolaha ka mida ayay xaaraantinimeeyeen marka taasi kusoo degtaa layidhi calaa kulli xaal sababnuuulkuma sugna sababnuzuul kuma sugna marka mushrikiintii carbeed ashyaa tayibaadkii ka midana xaaraan bay ka dhigeen ashyaa khabaa'istii ka midana way xalaashadeen oo way bannaysteen sida bakhtigoo kale marka allah waxa uu yidhi yaa ayuha annaasu dadow kuluu mima fi lardi xalaalan tayiba kuluu cuna mima fi lardi waxa arlada ku sugan wax ka mida cuna xalaalan xaaluu xalaal yahay cuna xaalun waa xaal wejigaa marka lagu socdo waxay noqonaysaa in markaa shay an oo kale la qadaraayo oo kuluu shay an mima fi lardi dabeedna markaa xalaalan laga xaalaynaayo yani saniica marka waxa weye jalaaluddiin siyuuti maraya waa saas siday xaalka ku noqotay waa saa lakiin iyada haddii mafcuulu bihi laga dhigo oo mima fil ardi baa markaana la xaalaynaya waayo nakiro sifadeed bay oo la qadimay qaacidaduna waxay tahay nakiro sifadeed haddii la hormariyo xaal bay noqonaysa wejigaa labaad wuxuu odhanaya abulbaqaa baa sheegay iyo khayrkiiye kuluu cuna mima fil ardi waxaa arlada ku sugan xaaluu ka mid yahay kaa'inan mima fil ardi xalaalan oo soo socotaa xalaalan xalaal cuna waa weji labaad weji saddexaad waxay tahay in la yahaa kuluu cuna mima fi lardi waxa arlada ku sugan wax ka mida cuna ay shayan mima fi lardi xalaalan ay aklan xalaalan cunitaan xalaala cuna oo masder la qadaro masderka laga sifeeyo laakiin sida jalaaluddiin suyuudi maray aan ku soo celinno kuluu cuna mima fi lardi shayan baa la qadarayaa waa saniiciisa siduu ku socdo shayan mima fi lardi shay ka mida garashada layska garanaya aawadeed baan u sheegin mima fi lardi mint waa tabciidiyo shay-an mima fi lardi wax ka mida waxa arlada ku sugan cuna xalaalan xaaluu xalaal yahay cuna xalaashaasoo tayiban wanaagsan sifatun mu'akida waa sifo adkaynaysa xalaalan waa mu'akida waxaa loo jeedaa xalaalan iyo tayiban baa isku macno ah macno kaloo siyaada oo tacsiisa may faa'iideyn ee tayiban waxay la macno tahay uun xalaalan dabeedna wuxuu uhi mustaladan mid la macaansado xalaashaasoo mustaladan la macaansado marka tayiban wuxuu ku fasiray mustaladan mid la macaansado waa yahay nuskhada markaa awda qoraysaa ayaad moodaa weliba ansab inay usii tahay mustaladdan waayo mustaladdan macno ziyaado aad moodaa inuu sheegaayo yacni xalaalan xaaluu xalaal yahay cuna xalaashaasoo tayiban wanaagsan waxay la macno tahay un xalaalan sifatun mu'akida marka la yidhaahdo aw mustaladdan ama mid la macaansado yacni markaa xalaashaasi ay tahay mid la macaansada uu yahay culamada qaar waxay ku fasireen tayiban in badanoo markaa culammadii hore ah waxaa laga soo naqliyey in loo jeedo bima yustataabu bihi fii nafsihi ghayra daarin lilabdaani waalcuquul inuu yahay shay markaa la wanaajisanayo oo aan dhibaato yani markaa jirarka iyo caqliyada midnaba u lahayn waa ayibaat inuu yahay tayibaat inuu yahay oo shaygaasi khabiis aanu ahayn marka macno ziyaaduu markaa sheegaya waxaa kaloo la yidhi tayiban waxaa loo jeedaa bimacnaa daahiran xalaashaasoo tayiban yani markaa ay daahiran daahir ah yacni xalaashi kollay baa daahir inay noqotaa waa lagama maarmaan marka mustaladan waxay faa'iidaynaysaa macno ziyaada aw mustaladan ama mid la macaansado yacni xalaashaasi ay tahay saas aawadee culamada qaar waxay ka istimbaadeen shaygu hadduu markaa khabiis yahay oo uu xun yahay walow nas xaaraantinimeeyaanu jirinay markaa inuu xaaraan noqonaayo yani laakiin khubsigii maxaa marka waxaa lagu qaydayaa shaygu hadduu daar yahay oo dhibaato badan yahay laa shaka inuu khabiis yahay waxay kaloo culamada qaarkood yidhaahdeen wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is yacni wax kastooo mastakbasatu alcarab waxay carabtu ku tiriso inuu khabiis yahay maadaama markaa laynoo sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ashyaada khabaa'ista inuu xaaraantinimaynayo ashyaada xunxun waxay carabtu u yaqaaneen inuu khabaa'is yahay waxay soo gelayaan wa yuxarimu calayhim alkhabaa'is waxaa la soo wariyaa sufyaan bnu cuyeyna in la weydiiyo lagu yidhi ciidda ma la cuni karaa markaasuu maya waayo allah waxau yidhi kuluu mima fi lardi ee kuluu min alardi lama odhan arlada cuna lama odhan laakiin waxa arlada ku sugan cuna ayaa la yidhi wax ka mid a marka saas aawadeed yani marka ciiddii lama cuni karo walaa tattabicuu khutuwaati ashaytaan walaa tattabicuu ha raacina khutuwaati shaytaani tallaabooyinka shaytaanka ha raacina ay turuqa shaytaani wadooyinka shaytaanka ha raacina waxaa loo jeedaa macaasida iyo dunuubta ayaa loo jeedaa ay tasyiinahu qurxintiisa uu shaytaanku idin qurxinaayo ha raacina innahu lakum caduwun mubiin innahu shaytaanku lakum idinka wuxuu idin ahaaday caduwun col buu idin ahaaday mubiinun ay bayinu alcadaawati cadaawadiisu ay caddahay oo colnimadiisu ay waadixtoo caddahay abaana waxaa loo isticmaalaa laazim iyo mutacaddi abaana waa caddaaday abaana waa caddeeyey waxaa loo fasiray hadda tii laasimka ahayd inuu yahay bayinu alcadaawa inamaa yamurukum bisu innamaa ya'murukum wuxuu idin amrayaa oo qura shaytaanku bisuu'i xumaataduu idin amrayaa alismi ay bilismi dembiguu idin amrayaa ba'doo kale wuxuu uga reebayaa meelaha qaarkood waawga ama ba'da ama xarafka ama caatifka ama markaa laada ikhtisaaran buu uga reebayaa ee waxa markaa waxa weeye kelmadda uu ku fasirayo ayuunbaad eegaysa alismi ay bilismi dembigu idin amrayaa waa dembi oo dhan ama ha weynaado ama ha yaraado waa caam waalfaxshaa'i yacnii nooca sii xun ee dembiyada sii xun ee qabaa'ixda ah buu idin amrayaa waa sida zinadoo kale waa sida marka waxa liwaadkaoo kale waa sida bukhligoo kale dunuubta marka waxa weeyaan sii xun bay ku sii dhacaysa marka waxay noqonaysaa min baabi catfi alkhaasi cala alcaam wax gaara oo dembiyadii ka mida ayaa lagu cadfay isim caama alqabiixu sharcan sharci ahaankii xumaa ee foosha xumaa weeye waa dembiyadii sii xumaa ila dembiyadu waa sii kala xun yihiin wa an taquuluu cala allaahi maa laa taclamuun wuxuu kaloo shaydaanku idin amrayaa uun an taquuluu inaad tidhaahdaan ay bian taquuluu inaad tidhaahdaan cala allaahi allah ka sheegtaan oo ka tidhaahdaan maa laa taclamuuna waxaydaan garanayn wa min taxriimi maa lam yuxaram oo waxaan la xaaraantinimayn inuu xaaraantinimeeyo ah min taxriimi maa kii in la xaaraantinimeeyo ah mintaa bayaaniye ah lam yuxaram aan la xaaraantinimayn sharciga waxaan lagu xaaraantinimayn in la xaaraantinimeeyo ayaa ka mida waxa ay allah laga sheegayo cilmi darrada laga sheegayo ee shaytaanku amraayo wa iyo wax kaleba hayrkaa waxaa soo gelaya ka taxliili muxaram xaaraanta in la xalaaleeya soo gelaysa iyo waittikhaadi andaadin lilaah iyo andaadin allah loo yeelo kullu dalika waxay soo gelayaan yacni marka min alqowli cala allahi e, bigayri cilm in allah laga sheego waxaan cilmi loo lahayn wa idaa qiila lahum marka lagu yidhaahdo ayilkufaari gaalada yacni lilkufaari bay u dhacaysaa damiirka ayaa markaa e, uu fasirayaa in gaalada looga jeedo marka gaalada lagu yidhahdo ittabicuu raaca maa anzala allah ay alladii kii raaca anzalahu allaahu allah soo dejiyey raaca ee waxyiga ahaa oo min atawxiidi tawxiid ah wa taxliili atayibaati iyo waxyaalaha wanwanaagsan in la xalaaleeyey ah oo dee gaaladu bakhtiga iska cuni jireen markii bakhtiga la xaaraantinimeeyey waatay diideen oo yidhaahdeen neefkan bakhtigiisa oo ilaahay ma dilin kaa gowracdaanna sow idinku maydaan dilin kaa gowracdeen siduu xalaal u noqday kii ilaahay dilayna uu xaaraan u noqday yaa deed waatii ku soo degtay aayaddii suuratu lancaam wa ina la yuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wa in atactumuuhum inakum mushrikuun shayaadiintu waxay u waxyoonayaan oo hoos wax ugu sheegayaan oo ula xanshaashaqayaan iyo saaxiibbadooda insiga ah bay hadalla ku soo tuurayaan xanshaashaqa oo shubuhaad ah waa waxyu shaytaan wa in atactumuuhum inakum la mushrikuun haddaad ku ateecdaan sheegashada ay sheeganayaan bakhtigu inuu xalaal yahay haddaad ku ateecdaan waa ka xalaal yeelataan bakhtiga siday gaaladu u leeyihiin waa xalaal innakum la mushrikuun mushrikiin baa tihiin ilahay baa u shariig yeeshana waa gaalowdeen waayo istixlaalu maa xarama allah waa kufra wuxuu ilaahay xaaraantinimeeyey in laga xalaal yeesho oo xalaalnimo loo ictiqaadiyo iyadoo ilaahay xarrimay oo xaaraan ka yeelay waxay noqonaysaa kufri akbar ayay noqonaysaa qaaluu waxay odhanayaan waa idaada jawaabteedii laa yeeli mayno oo raaci mayno ka allah soo dejiyey bal natabicu waxaanu raacaynaa maa alfaynaa calayhi aabaa'ana laadan xagu ka keenay laadan wuxuu ka keenay erayga bal baa wuxuu faa'iideeyaa laba macne laba macna loo isticmaalaa mar waxaa loo isticmaalaa intiqaalun min kalaamin ilaa kalaam wa min qisatin ilaa qisa in hadal laga guuro hadal kale loo guuro mujarad intiqaal bay markaa mar faa'iidaysaa waana sida ay u badan tahay qur'aanka siday ugu soo aroortay oo idraab intiqaaliyaa la yidhahdaa yacni waxa weeye waxay faa'iidaynaysaa guuris warka hore laga guuraayo warka kale loo guuraayo macno labaad waa loo isticmaalaayo idraab ibtaali in markaa looga jeedo burin hadalka hore yacni waa loo isticmaalaa culamada qaarkood baa diido oo yidhi idraabka ibtaaligaa ah qur'aanka uguma iman taasna waxa weeye waxaa u sababay inay saa yidhaahdaan waxay is yidhaahdeen haddii la yidhaahdo idraab ibtaaliya bal qur'aanka waa loogu isticmaalaa miyaynay ka laazimayn bay is yidhaahdeen wax kalaamka ilaahay la ibtaalinaya inuu ka mid yahay laakiin warka noocaas waa war qalad ah qur-aanka waa ugu timi laakiin waxaa la ibtaalinayaa waxa weeye waa hadal maxki ah oo laga xikaayooday inay gaala yidhaahdeen ama cid lunsani ay yidhaahdeen baa la burinayaa alla ha sheego laakiin hadal maxki ah oo gaalo laga soo naqliyey ama dad lunsan laga soo raray baa la ibtaalinayaa marka waxa weeye halkanna waa saasaa looga jeedaayo bal nattabicu raaci mayno ka allah soo dejiyey waxaannu raacaynaa maa alfaynaa calayhi aabaa'ana macnuu saasuu u dhacayaa saasuu laada kuugu fasira qaaluu waxay yidhahdeen laa ma raacayno ku allah soo dejiyey aa sheegaysaan bal natabicu waxaanu raacaynaa bay yidhaahdeen gaaladii baa odhanaysa maa alfaynaa calayhi aabaa'ana ay maa wajadnaa waxaanu markaa hellay calayhi korkiisa aanu ka hellay aabbaa'ana aabbayaashayo wajadnaa aanu ka soo gaadhnay oo aanu markaa ka hellay saadafnaa walaqiina markaa jaarkiiyo majruurka waxaa lagu tacalluq siinayaa alfayna alfa baa lagu tacalluq siinaya marka saa loo fasiro haddii loo fasiro ah, alfayna in looga jeedo bimacnaa calimnaa waxaan ogaannay oo wajadnaa lafteedu diidi mayso waayo wajado mar baa loo isticmaalaa bimacna alcilmi oo wujdaan baa masdarkeeduna noqdaa wajadnaa bimacnaa calimnaa aanu ogaannay alfayna aanu ogaanay calayhi ay kaainina calayhi inay ku sugnaayeen aanu ogaanay markaad u fasirto alfayna inay la macno tahay aanu ogaanay calimnaa laba mafcuul bay u baahan tahay mafcuulkii koowaad waa aabaa'a mafcuulkii labaadna waa mutacallaqa jaarkiiyo majruur ku tacalluqayaan oo aad qadarayso ficilka kuma tacalluqayo marka waa inaad markaa u qadartaa yacni markaa mutacallaq kale aad u qadartaa mutacallaqaasaa markaa noqonaaya yacni mafcuul bihgii laakiin markaa tasaamuxan waxay u yidhaahdaan jaarkiiyo majruurka markaa mafcuulkii ah maa alfaynaa ay alladii kii alfaynaa ay calimnaa aan ogaanay wajadnaa calimnaa aan ogaanay la macno tahay calayhi kaa'iniina calayhi inay ku sugnaayeen aanu ku ogaanay aabbaa'anaa aabbayaashayo kaasaanu raacaynaa kaa aabbayaashayo aanu ka soo gaadhnay ama aanu ku ogaanay inay ku dul sugnaayeen baanu raacaynaa bay yidhahdeen wa min cibaadati alasnaam oo sanamada in la caabudo ah wa taxriimi asawaa'ib iyo xoolaha la sii daayay aan la maalayn lana qalanayn in la xaaraantinimeeyey yacni marka ah iyo walbaxaa'ir kuwa dhagaha markaysa markaa loo jeexayo iyagana markaa la lama taabanaayo lamana raranayo la maali maayo yacni la qalan maayo waa baxaa'irtuna waa saas waa jamcu baxiira marka calaamad waxay uga dhigi jireen in dhagaha u jeexaan marka haddii calaamada caynkaas ee yacni marka dhagjeexaha waaweyn ay u yeelaan waxay calaamad agtooda ka ahayd gaaladii carbeed inuu neefkaasi yahay midaan la taabanayn oo aan lagu intifaacayn innaba oo loo gaar yeelay marka alihadooda qaala tacaala allah waxau yidhi awalow kaana aabaa'uhum laa yacqiluuna shay'a ay ayatabicuunahum miyay raacayaan aabbayaashood walow kaana aabaa'uhum hadday ahaan lahaayeen aabbayaashood laa yacqiluuna shay-an qaaran waxba caqliyaynayn oo waxba fahmayn shay an waxbaba oo min amri diin wax umuuraha diinka ka mida qaar aan fahmayn hadday yihiin miyay iska raacayaan walaa yahtaduun qaar aan hanuunaynna ay yihiin ilalxaqi xaqa aan ku hanuunayn miyay iska raacayaan dee ma aha markaa inay raacaan marka haddii aynay markaa caqli iyo cilmi toonna aynay ku soconayn cilmi oo hanuuna ku socon maayaan caqli marka waxaa qumanna ku socon maayaan diinkii wax ka ma caqliyaynayaan oo ma weelaynayaan oo ma garanayaan walhamzatu lilinkaar hamzaduna waxay u sugnaatay inkaar bay u sugnaatay yacni markaa la inkirayo laleeyahay marka ha raacina se ha yeelina allah waxauu yidhi wamahalu ladiina kafaruu kamahali ladii yanciqu bima laa yasmacu ila ducaa'an wa nidaa'a wa mahalu aladiina kuwii sifadoodu kafaruu gaaloobay ay wa masalu daaci aladiina kafaruu kuwii gaaloobay ka u yeedhaya tusaalihiisu ka masali ladii waa sidii kii oo kale sifadiisa yanciqu ku qaylinaya bimaa laa yasmacu waxaan waxba maqlaynin ku qaylinaya ilaa ducaa'an yeedhmo mooyaane wax kale aan maqlayn wa nidaa'a iyo cod dheer mooyaane wax kale aan maqlayn oo bimacnaa waxa lagula hadlaayo waxa lagu hadlaayo aan fahmayn laakiin sawdka bes maqlaayaan summun bukmun cumyun fahum laa yacqiluun hum yagu summun waa qaar dhegala oo xaqay ka dhegala yihiin bukmun waa qaar afla oo bimacnaa xaqii ku hadli maayaan waxay ka dhigan yihiin sidii wax afla oo kale ayay ka dhigan yihiin oo hadalku ku xidhan yahay cumyun waa qaar indhala oo xaqa arkayn fahum yagu laa yacqiluuna waxba weelayn maayaanoo fahmi maayaan allah wuxuu inoo sheegayaa halkan masal buu inoo sheegayaa masalkaas waxaa loogu maahmaahay gaalada iyo cidda u yeedhaysay hanuunka ugu yeedhaysaa waxay ka kala dhigan yihiin baa laynoo sheegaya gaaladii waxaa laynoo sheegayaa inaynay markaa diinkii fahmayn waa aynay aqbalayn waa aynay qaadanayn oo yacni sida xooluhu aynay waxba u fahmayn si kastoo loola hadlo ayna u garanayn waxa lagula hadlaayo ayaa gaaladuna waanada loo sheegaayo iyo hanuunka loogu yeedhayo aynay u fahmayn yacnii xaqu ma gelaayo qalbigooda kumana hadlayaan kumana dhawaaqayaan waana ka indhala yihiin marka waxay ka dhigan yihiin sidii xoolahaasoo kale iyo ka ku dhawaaqaya oo kalay shabbahaan marka ka hanuunka ugu yeedhaya wuxuu ka dhigan yahay ninkaa xoolaha markaysagaa la hadlaya u dhawaaqaya iyaguna xoolahoo kaley ka dhigan yihiin in hum ilaa kal ancaam iyagu wax kale may ahaaneen waxay ahaadeen xoolo kalun bay ahaadeen bal hum adal waaba kallun sanaan badan yihiin xoolaha kamasal aladii yanciqu bimaa laa yasmacu ilaa ducaa'an wa nidaa'a waxaa loo jeedaa yacni kaa xoolaha markaa yacni xoolaha ku qaylinaya dhawaqa xooluhu waa maqlayaan sawd keliya ay maqlayaan macnahana fahmi maayaan hadduu qof xoolo la hadlo oo u khudbadeeyo si kastuu codka u dheereeyo oo ula hadlo dee waxa uu kula hadlayo fahmi maayaan saasoo kale inay gaaladuna u fahmayn fahmay aqbalayaan aan xaqu qalbigooda u gelaynin oo ayna u yeelayn waa maal allah wuxuu yidhi wamahalu aladiina kafaruu ay wamahalu sifatu aladiina mahal waxaa looga jeedaa macna sifa kuwii sifadoodu kafaruu gaaloobay waman yadcuuhum yo ka ugu yeedhayaa ila alhudaa hanuunka ugu yeedhayaa ka mahali aladii waxay ka dhigan yihiin sidii kii sifadiisoo kale yanciqu yacnii ku qaylinayey ama markaa cod kula hadlaayey yusawitu u sawdaynayey oo cod markaa kula hadlayay bimaa laa yasmacu waxaan waxba maqlaynin ilaa ducaa'an yeedhmo mooyaane wax kale aan maqlayn wa nidaa'a iyo waxa weeye cod dheer mooyaane wax kale aan maqlayn marka waxa weeye codka keliya cid maqlaysa oo aan waxba fahmaynin oo waxaa codkaasi koobsanaayo aan macnihiisa garanaynin kaasoo kale mid ku qaylinaya eh, ayuu markaa la mid yahay ay sawtan cod keliyuu maqlaya ducaa'an wa nidaa'a waxaa loo jeedaa yacni sawt keliyaa loo jeeda eh, hamzada markay laba kor dhigan tahay waxaa la isugu taagaa alif baa la ysugu taagaa wa nidaa lama yidhaahdo waa khalad xaraf kasta oo laba kor dhigan marka laysku taagaayo waxaa la ysugu taagaa bilalif marka laga reebo hal xaraf halkaa xaraf waxa weeye waa taa'ulmarbuuta marbuuta taada taa'ul marbuuta la yidhaahdo iyada waxaa la ysugu taagaa haa ilaa an tattaquu minhum tuqaah tuqaataa odhan maysi laakiin xuruufta kale oo dhan markay laba kor dhigan tahay waxaa la ysugu taagaa alif baa la ysugu taagaa saas aawoodee qur-aanka markaad akhrinayso haddii waxa weeye hamsadu laba kor dhigantay o aad isku taagto oo aad markaa isugu taagto nidaa nisaa binaa waxay noqonaysaa yacni markaa khalad bay noqonaysaa alifkaana sida badan lama qoro waxaa la qoraa markay shay aan oo kale tahay iyada waa la qoraa rasmi ahaan yacni waa la qoraa laakiin inta kale marka waxa weeye yacni markaa kollay yani markaa rasmi ahaan lama qoro haaliban sawtan yacni sawdun maqlaayo aan wax kale maqlayn walaa yafhamu macnaahu macnihiisana aan fahmayn ay hum fii samaaci almawcidati iyagu waxay yihiin gaaladu fii samaaci almawcidati waanada maqalkay maqlayaan waxay markaa ka yihiin wa cadami tadabburiha iyo inayna u fiirsanaynin oo macnaheeda ka fakaraynin waxay la mid yihiin kalbahaa'imi sida markaa xoolahoo kale ay la mid yihiin xoolaha yacni mayeedhaankaa bay la mid yihiin tasmacu sawta raaciiha xoolaha ama bahaa'imtu way maqlaan sawta raaciihaa qofka la joogee raacaya codkiisa way maqlayaan walaa tafhamuhu mana fahmayso yacni xooluhu fahmi maayaan hum summun bukmun cumyun yacni mubtadu qadaray oo hum ah summunna waa lagu khabraya hum iyagu gaaladu summun waa qaar dhegala waxaa loo jeedaa xaqay ka dhegala yihiin hadalka kale waa maqlayaan laakiin xaqay ka dhegala yihiin waxay la mid yihiin sidii qaar ka dhegala bukmun waa ka afla' yihiin oo xaqa ku hadli maayaan cumyun waa indhala' yihiin oo xaqay ka indhala' yihiin xaqi arki maayaan basiiradii qalbiga ayay ka indhala yihiin yacni waxaa jira basar iyo basiira kale jira basarku waa kan marka waxa weeye wejiga ku yaalla indhahan wejiga ku yaalla weeyi ee haadaanta iyo markaysa markaa qodxanta iyo yacni markaa dhagxanta lagaga baydhaayo basar baa la yidhaahdaa basiiraduna waa aragtida qalbiga ee xaqa markaysaga markaa lagu arkayo qofka marka wax u caddaadaan wuxuu uga caddaanayaa marka xagga qalbiga uga caddaanaya basiira la yidhahdaa marka taasay ka indhala yihiin laa tacmal absaar walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur indhahani ma indhabeelaan waxaa loo jeedaa indhabeelka darani ma aha indhaha wejiga ku yaalla in la beelo walaakin tacmal quluubu alatii fi suduur qalbiyada laabaha ku sugan baa indhabeela indhabeelka khatarta ahi waa kaas waa kaa weeye fahum laa yacqiluuna iyagu ma fahmayaanoo ma weelaynayaan almawcidata waanada ma weelaynayaan allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow kuluu cuna min tayibaati maa kii wanaagyaalkiisa wax ka mida cuna markaad waqbaynayso ma kala reebaysidoo tayibaat maa bay u idaafaysan tahay sidaas aawadeed baa loo tanwiinin waayey ila tayibaat waa markaysaa nakiro tayibaatin baa la odhan lahaa haddaan loo idaafayn ya tanwiinta marka waxa weeye idaafadii baa cuntay marka saasaa loo waayey min tayibaati maa lama kala gooyo ma la ysku daraa yacni qofku hadduu kala gooyo min tayibaati gaar u saaro waxaa la garanayaa inaan naxwo waxba uga bilownayn kulu cuna min ayibaati maa kii wanaagyaalkiisa wax ka mida cunaa rasaqnaakum aanu idinku arsaaqnay yacnii aanu idinku arsaaqnay ay iyaahu washkuruu shukri naqa lilaahi allah u shukri naqa in kuntum iyaahu tacbuduun haddaad tihiin allaahoo qura qaar caabudaaya haddaad tihiin yacni marka ay fashkuruu lilaah allah u shukri naqa allah wuxuu u yeedhayaa mu'miniinta magaca iimaanku ugu yeedhayaa yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow wuxuu cabdullahi ibn mascuud yidhi idaa samicta allaha yaquulu yaa ayuha aladiina aamanuu fa arci samcak haddaad maqasho ilaahay oo yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu cabdullahi ibn mascuud baa odhanaya dhegtaada raarici fa innahu khayrun tu'maru bihi aw sharun tunhaa canhu waayo ama khayr baa lagu amrayaa ama shar baa laguu diidayaa lagaa reebayaa amar ama naxyi baa daba yaal marka hadda waxa weeye amarkii waa daba yaal kuluu min tayibaati maa rasaqnaakum washkuruu lilaah allah wuxuu amray in la cuno wanaagyaalka uu ilaahay ku arsaaqay ee xalaasha ah wax ka mida in la cuno allahna u shukri naqa washkuruu lilah allah u shukri naqa shakara marna waxa weeye marka laam baa lagu gudbiyaa cidda loo shukri naqaayo marka la raaciyo marna laam baa lagu gudbiyaa marna toos baa loo siiyaa wa shakarahu iyo shakara lahu labadaba waa la yidhaahdaa laakiin waxa weeye billaami afsax ta loo shukri naqaayo marka la raacinayo in laam lagu gudbiyo baa fasaaxo badan saas aawadeed buu allah u yidhi washkuruu lilaah ee washkurullaaha aan la odhan an ishkur lii waliwaalidayk laam baa lagu gudbiyey marka laamka in lagu gudbiya afsaxa mashkuuru lahuga marka la raaciyo laakiin waxa laga shukri naqaayo marka la raaciyo waa nicmadee toos baa marka waxaa loo siiyaa mafcuulka laakiin mashkuuru lahuga loo shukri naqaayo waxaa fasaaxo badan laam in lagu gudbiyo oo lagu gaadhsiiyo waana dhacdaa in toos loo siiyo saas aawadee qur'aanka waxay ugu timi iyadoo laam lagu gudbinayo washkuruu lilaahi in kuntum iyaahu tacbuduun shukrigu wuxuu ka dhacaa xagga markaa qalbiga iyo xagga jawaarixda xubnaha iyo xagga odhaahda mid walba waa ka dhaca yacnii camalku shukrinaq waa noqdaa saas aawadeed waxaa jirta sujuud la yidhaahdo sajdatu shukri waa shukri naqa icmaluu aala daawuuda shukra reer daawuudow yacni marka shukri camal fala shukri camal fala marka waxa weeye camal waa noqdaa oo jawaarixda markuu ka dhacaayo shukri waa la yidhaahdaa yacni odhaahda afkana waxa waxaway shukri waa ka dhacaa wa kadalika markaysaga qalbiga laftiisana waxba waa ka dhacaa waatii shaacirku yidhi afaadatkum annacmaa'u minii halaasatan yadii wa lisaanii waaldamiira almuxajaba waa yahay markaa saddexda noocba waa leeyahay laakiin wuxuu ku yimaadaa fii muqaabalati nicma nicmo muqaabilkeedunbuu ku yimaadaa halka xamdigu maray qofka nicma ku cusub tahay iyo marayna ku cusbayn mar walba allah loo xamdi naqaayo marka waxaa la yidhaahdaa ashukru acamu aalatan wa akhasu sababan xagga aaladda yacni markaa lagu samaynaayo shukrinaqa laga samaynaayo isagaa ka caamsan xamdiga laakiin xagga sababtuu ka khaasnimo badan yahay waalxamdu acamu sababan wa akhasu aalatan xamdiguna xagga markaa sababta ayuu ka caamnimo badan yahay oo qofka mar nicma ku cusubtii marayna ku cusbayn mar layba allah waa u xamdi naqayaa kaana idaa ra'a maa yasuruhu qaala alxamdu lilaahi aladii binicmatihi timu saalixaat wa idaa ra'aa maa yasuu'uhu qaala alxamdu lilaahi calaa kulli xaal nabigu calayhi salaatu wasalaam wax farax geliya hadduu arko wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu asaalixaat oo allah waa u xamdi naqi jiray waxaa mahad u sugnaaday ilaaha marka waxa weeye sababta nicmadiisa ay ku dhammaystirmayaan waxyaalaha wanwanaagsani wax murugo geliya hadduu arkana wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi calaa kulli xaal xaal walba ilaahay baa mahadsan saasuu odhan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow waxaa soo gelaya wax kastoo lagu waajibiyo inay rumeeyaan inay rumeeyeen saas aawadee mutacalliqii lama sheeginoo billaahi laguma qaydin idan wax kastoo lagu waajibiye inay rumeeyaan inay rumaynayaan ayaa markaas soo gelaysa xadfu lmutacalliqi yufiidu tacmiim mutacalliqa in la xadfaa cumuum buu faa'iideynaya kuluu min tayibaati maa razaqnaakum kuluu cuna min tayibaati maa kii wanaagyaalkiisa wax ka mida cuna ay xalaalaati maa xalaalada kii cuna rasaqnaakum aan idinku arsaaqnay iyaahu isaga washkuruu lilaahi allah u shukri naqa calaa maa axalla lakum wuxuu idin xalaaleeyey ugu shukri naqa in kuntum iyaahu tacbuduun haddaad tihiin qaar allaahoo qura caabudaaya haddaad tihiin iyaahuda la soo hormariyey waxay faa'iidaynaysaa xasri ayay faa'iidaynaysa taqdiimu maa xaquhu ta'khiiru yufiidu alxasra inamaa xarama calaykum almaytata waddama walaxma alkhinziir allah waxau idhi innamaa xarama wuxuu xaaraantinimeeyo qura allah calaykum korkiinna idinka xaaraantinimeeyey almaytata bakhti oo dhan waddama iyo dhiig oo dhan wa laxma alkhinziiri iyo hilibka doofaarka wamaa uhilla bihi ligayr illaah wamaa ay kii uhilla bihi loogu dhawaaqay bihi ay bidabxi gowraca la gowracaayo ama fii dabxihi gowraca la gowracaayo loogu dhawaaqay ligayri illaahi allah cidaan ahayn loogu dhawaaqay oo magaca allah magacaan ahayn lagu bireeyey kaana allah waa idinka xaaraantinimeeyey faman idura ghayra baaqin walaa caadin falaa isma calayh faman idura ku kastoo loo dhibaato geliyo oo naftu ku kallifto inuu bakhtiga cuno ama ashyaada uu cuno oo naftii uu ay sigato inay markaa gaajo daraaddeed u baxdo hayra baaqin waxaa loo dhibaato geliyey hayra baaqin xaal aanu markaa muslimiinta ku baxayn oo baqyi la imanaynin ama xaakimka aanu ku baxayn ama muslimiinta aanu ku baxayn oo la dagaalamayn walaa caadin iyo xaalaanu cudwaan iyo xadgudub la imanaynin sida shuftanimo iyo cawtudariiqnimo dariiqnimo xaalaannu la imanayn falaa isma calayhi wax dembiya korkiisa ma saara cunista uu cuno yacni bakhtigaas hayra baaqin walaa caadin saa lagu fasiro weji labaad faman idurra ku kastoo loo dhibaato geliyo ay ilaa akli ilmayta bakhtiga inuu cuno ama ilaa akli maa dukir ashyaada la soo sheegay cunitaankiisa naftu ay ku kallifto oo uu ka baqo inuu gaajo u dhinto oo dabeedna fa'akala dabeedna cunay ghayra baaqin xaal aanu iska sii doonayn bakhtiga inuu iska cuno iska jeclaysanayn mid iska doonaya aan ahayn hmm, iska sii macaansanayn walaa caadin mid xadgudbaayo qadarku u baahnaa in ka badan mid cunayana aanu ahayn oo aan ka tallaabayn intii daruuradu ku kalliftayna aan ka gudbayn ka tallaabayn xaaluu yahay falaa isma calayhi wax dembi markaa korkiisa kuma saara cunitaanka uu bakhtigaa cunay ay calaa aklih ina allaha allah ghafuurun waa dembidhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay aayaddan allah wuxuu inoogu sheegayaa afar shay oo ilaahay xaaraantinimeeyey bakhtiga ilaahay waa xaaraantinimeeyey waxaanu ku dhacayaa bakhti oo dhan asha ku jirta ayaa waxay tahay jinsiya ayay faa'iideynaysaa ama istiqraaqiyay faa'iideynaysaa waxay ka dhigan tahay almaytata ay kulla mayta bakhti oo dhan buu ilaahay idinka xarimay ha yeeshee waxbaa laga reebay takhsiis baa galay maxaa la yidhahdaa meyte maxaa la yidhaahdaa meyte waxaa la yidhahdaa maa laa yudakaa dakaatan sharciya wixii aan la gowricin baa la yidhaahdaa gowrac sharciga aan la gowricin waxaa la yidhahdaa bakti baa la yidhahdaa wax kasta oo aan markaa dakaatan sharciya aan la gowricin waxaa la yidhaahdaa waa meyta la yidhahdaa marka bakti oo dhan markii la xarimay waxbaa laga reebay sunnada nebiga sala allahu alayh wasalam iyo axaadiista nebiga ayaa wax ka reebtay axaadiista waa ku soo aroortay waxaa laga reebay yacnii laba shay oo bakhtiga ka mida waa ayaxa iyo kalluunka sida xadiiskii cabdullaahi bnu cumarba uu sheegaayo inuu cabdullaahi bnu cumar uu yidhi uxillat lanaa maytataani wa damaan yacnii laba waxaa naloo xalaaleeyey cabdullaahi bnu cumar baa odhanaya waxaa naloo xalaaleeyey laba bakhti iyo laba dhiig ama almaytataani faaljaraadu waalxuutu labada bakti miyaa waa ayaxa iyo kalluunka weeye marka waa laba bakti oo xalaal ah weeye xadiisku isagoo marfuuca waa soo arooray oo hadalkii nebiga loo nisbaynaayo inuu nebigu yidhi laakiin sida xaafid ibnu xajar iyo culamo kaleba ay caddeeyeen isagoo xadiisku hadalkii nebiga ah ma asixinoo ma sugna ee sanadkiisu waa daciif ha yeeshe wuxuu ka ansaxay oo sanad saxiixa lagaga hayaa cabdulaahi ibnu cumar inuu sidaa yidhi sanad saxiixa kaga yimi marka waa mawquufun lafdan marfuucun xukman xagga lafdiguu mawquuf ka yahay laakiin xagga xukumku marfuuc ka yahay oo wuxuu la mid yahay xadiis nebi sida xadiis nebi loo xujaystoo loo deliishado ayaa loo deliishanaya sababtu maxay tahay markuu cabdullaahi bnu cumar uu yidhi waxaa naloo xalaaleeyey laba bakhti yaa wax xalaalayn kara abuubakar iyo cumar wax ma xalaalayn karaan ama khulafaau raashidiinkii shay aan la xalaalayn iyagu ma xalaalayn karaan maya ma xalaalayn karaan maadaamay sidaas tahay waxay noqonaysaa qatcan cidda u xalaalaysay waa saaxibu sharci waa nebiga calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu la mid yahay xadiis nebi buu la mid yahay xadiis nebi ayuu la mid yahay cumuumka aayadda marka waa lagu khasisayaa iyadoo aayadaha qaarkoodba laga daliishaday yacni markaa kalluunku inuu xalaal yahay yacni laga daliishado aayaadka suuratulmaa'ida qudhooda laga daliishado haddana waxa weeye xadiisku labadan buu isku daray yacni marka aljaraad waalxuut waxa weeye ayaxa iyo kalluunku labaduba inay xalaal yihiin marka cumuumka labadaasaa laga reebay inta kale waxay noqonaysaa inay cumuumku sidiisii uu yahay oo ku baaqi yahay saas yadaabay noqonaysaa waxaa kaloo ilaahay idinka xaaraantinimeeyey dhiigga ayuu idinka xaaraantinimeeyey dhiigga laftiisa takhsiis baa galoo waa dhiigga dareeraya soconaya sida aayadda lancaam ba ay sheegayso yacni markaa dhiiggii in lagu qayday masfuux inuu yahay qul laa ajidu fii fiima uuxiya ilaya muxaraman calaa taacimin yatcamuhu ila an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan aw laxma khinziir yani aw daman masfuuxan waa dhiig marka waxa weeye dareeraya oo waxaweye soconayo la daadiyey marka waxa baxayo ku baxaya wasfigaa masfuuxan dhiiggii fadhiyey ee aan soconayn dhiigga aan soconaynna maxaa loo jeedaa waa beerka iyo beeryarada beerka iyo beeryaradu dhiig masfuuxa maaha waa dhiig fadhiya weeye dhiig fadhiya weeyaan xadiiskan laftiisuna waa sheegayaa wa ama damaani faalkabidu waatixaal labada dhiig miyaa falkabidu waatixaal waa beerka iyo beeryarada beerka iyo beeryarada labadaasina waxa weeye iyaguna waa xalaal oo dhiigaggii baa laga reebay waxaa kaloo lagu saddexaynayaa marka hilibka la karinayo casuus yare hadday soo dulmarto amaba xididada qaarkood oo madmadoobi ay markaa ku dhex jiraan hilibka ay ku dhex jiraan iyaguna xaraj male saxaabadu markay karsanayaan hilibka casuus yari waa soo dulmari jirtay siday sheegeen marka waxaa xididka yar ku qallalay ee ku sugan ee ku dhex jira yacni isaguna markaa dhibaato ma leh casuusta yaree markaa soo dulmartaana wax markaa dhiba ma laha waxaa kaloo ilaahay xaaraantinimeeyey wa laxma alkhinziir yacnii hilibka doofaarkana ilaahay waa xaaraantinimeeyey doofaarka jumladiisoo dhan baa xaaraan ah haddaa waxaan hilibka ahayn ka warran waxay yidhaaheen culammadu waxaan hilibka ahayna tabac bay u yihiin waxaa hilibka loo soo gaar yeelay maqsuudka weynee loo yacni markaa cuni lahaa doofaar hadduu bannaanaan lahaa hilibkay noqon lahaayeen ashyaada kale tabac bay noqon lahaayeen saas aawadeed baa waxaa la yidhahdaa laxmun samiin waa hilib shilis baa la yidhaahdaa hilibka muxuu ku shilis yahay dee waxaweeye baruurta iyo dufanka uu leeyahay yacni markaa weeyaan hadda maaragtaa markaa saas aawadeed attaabicu taabic waxay noqonaysaa marka waxa weeye jumlada markaa doofaarkao dhan baa wada xaaraan ah ama markaa baruurtiisa iyo xaydhiisa ha noqoto ama hilibkiisa ha noqotee jumladiisu dhammaan waa xaaraan saas yada weeye bakhtiga waxaa laga reebayaa haraggiisa haddii la madageeyo waa lagu intifaaci karaa sida axaadiista nebigu ay sheegayso oo nebigu calayhi salaatu wasalaam neef bakhtiyey ayuu soo maro la jiidaayo markaasuu halla akhadtum ihaabahaa halla akhadtum ihaabahaa fadabaqtumuuhu faintafactum bihi ma haraggeeda qaadataan oo haragga kala baxdaan oo madegaysaan oo intaa madegaysaan dabeedna a ku intifaacdaan maa ku intifaacdaan qaaluu innahaa mayta waxay dhahan bakti weeye qaala innamaa xaruma akluha waxaa xaaraan noqday uun cunitaanka la cunaayo ama xurima akluha labada waa loo dabdiyaa saas aawadeed buu markaa sheikhu odhanayaa innamaa xarama calaykum almaytata markuu fasirayo ay aklaha cunitaankeedu idinka xarimay waxaan kaloo tilmaamaynaa neefka bakhtiyey waxaa la haleeshiinayaa wixii markaa laga gooyo neef nool isaguna wuxuu la mid noqonayaa bakhtigii buu la mid yahay oo nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau idhi maa qutica min albahiimati wa hiya xayatun fa huwa meyit wixii markaa neefka laga gooyo isagoo nool bakti weeyi xadiis kale wuxuu sheegayaa maa ubiina min xayin fa huwa ka maytatih wax nool wixii laga gooyaa bakhtigiisuu la mid yahay marka xubin haddii laga gooyo jidhkiisa ka mida waxay noqonaysaa bakhti taa waxaa laga reebayaa laakiin dhogortii oo haddii markaa neefkii dhogorta laga gooyo yacani dhogortaasi xukun bakhti yeelan mayso dhogortu kama mid aha waxay noloshu gasho maadaama waxa noloshu gasho ah aanu ka mid ahayn dee bakhtiga kuma nijaasoobaayo waa lagu intifaaci karaa waana daahir wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha asaasan wa mataacan ilaa xiin shayga afraad afraadee laynoo sheegay waxa weeyaan magaca allaah magacaan ahayn kii lagu bireeyey isaguna wuxuu noqonayaa xaaraan buu noqonaya wamaa uhilla bihi ligayr illaah ihlaalku waa rafcu sawt waa codka sare in loo qaado saas aawoodee alhilaal bisha maxaa hilaal loo yidhi yani dadku waa la qayliyaan alla bishii baa bilatay waa lala qayliyaa ya ida istahalla yacni waris istihlaalka waxaa laga tilmaamaya ilmaha yari markuu qayliyaa laga tilmaamaya marka caadadooda ahayd marka waxay biraynayaan inay markaa la qayliyaan laakiin farqi ma kale lahaa waxaa marka la biraynaayo haddii hoos loo yidhaahdo iyo haddii saran loo yidhaahdo waa isku xukum qaylada kuma xidhna ee waxaa laga tilmaamayaa magaca allah magacaan ahayn shaygii lagu bireeyaa wuxuu noqonayaa muxaram buu noqonayaa walaa ta'kuluu maa lam yudkar ismu ullaahi calayh ha cunina waxaan magaca allah lagu xusin ha cunina yacnii magac kale haddii lagu xuso magac kale lagu bireeyo xaaraan buu noqonaya faman idura ghayra baaqin walaa caadin falaa isma calayh qofkii naftu qabsato oo gaajo daraaddeed inuu u dhinto oo ka baqa oo loo dhibaato geliyo ashyaada xaaraanta ah inuu markaa wax ka mida cuno loo dhibaato geliyo haddii aanu baaq ahayn ama aanu caad ahayn yacni markaa dembi kuma qabo haddaba culammadu waxay isku khilaafeen ghayra baaqin walaa caadin maxaa looga jeedaa ahlucilmiga qaarkood waxay ku fasireen hayra baakin waxaa looga jeedaa mid muslimiinta ku baxoo la dagaalamaya ama xaakimkii muslimkaha ah mid ku baxoo la dagaalamaya oo buqaadda ka mid a ah haddaanu ahayn mid caada ah oo bimacnaa cudwaan la yimi oo yacni markaa shufto ah oo dariiqa markaa goynaya oo muslimiinta markaa ku xadgudbaaya oo burcadnimo samaynaya na aanu ahayn labadaa ah hadduu ka maran yahay dembi kuma qabo xaalat lidiraar haddii markaa naftu qabsato inuu waxyaalaha xaaraantae ee bakhtigu ka mid yahay inuu cuno oo nafta ku badbaadiyo dembi kuma qabo saa waa loo fasira sidaa marka lagu socdo waa sida markaa jalaalaynkuna ku fasiraayeen culammada qaarkoodna ay ku fasireene waxay yidhaahdeen qofkii safaru macsiyo qofkii ku sugan oo macsi daraaddeed u safray rukhso ma qaadan kara bay yidhaahdeen oo rukaskii isagu markaa ma qaadanayo waxay ka qaateen qaydkan ghayra baaqin walaa caadin waayo qofka naftu haysaa inuu baktiga cunaa waa min qabiili rukhas ruqsooyinka sharcigaabay ka mid tahay marka ruqsadaas waxa weeye isagu inuu ka hadhan yahay baa qaydka laga qaadanaya khayra baaqin walaa caadin laga qaadanaya waana sida ay ku fasireen taabiciinta qaarkoodna laga soo wariyey saciid ibnu jubayr iyo mujaahid iyo jamac badan baa saa ku fasiray calaa haada waxay ka dhaliyeen yacni ahlucilmiga saas markaa qabaa kii markaa alcaasi bisafari laa yatarakhas wax ruqsaa qaadan maa qaacid ahaanna waxay yidhahdeen culammadu iyagoo halkaa ka istibbaadaya alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi ruqsooyinka macaasi laguma xidho waa qaacido alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi laa tunaadu bimacna laa tucallaq ruqsooyinka macaasi laguma xidho marka waxa weeye yacni markaa xaaladda caynkaasa wax ruqsaaba ma qaadanayo baabkanoo keliya maahee abwaabtii kale rukhaskana waa geliyeen marka oo waxay yidhaha hadduu safarkiisaasi uu yahay safaru macsiyo oo macsi daraaddeed uu u socdaalay oo u safray intuu safarkaa macsida ah ku jiro salaadda xataa gaabin maayo salaaddii rubaaciyada ahayd ee afar afarta ragcadood ahayd gaabin maayo salaadaha jamcin maayo naftu hadday qabsato bakhti cuni maayo yacni ramadaan hadday tahay markaa ma afuri karo waa ku dambaabaya kullu daalika hadduu la yimaado ruksadu waxay u taallaa cidda marka waxaa ka madhan yacni markaa sifooyinkaa ka madhan kaasi waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahay ghayra baaqin walaa caadin waxaa loo jeedaa mid iska sii doonayo iska sii jeclaysanayo iska macaansanaya bakhtiga inuu cuno yacni xaal aanu ahayn lawaaba dhici kartaa markaysagaa inuu iskalaba qabsado uu yidhahdo warni halkan baabay ku jirtaa ya walaa caadin mid waxa weeye qadarkii daruuradu ku kalliftay mid ka tallaabayo ka gudbayana aan ahayn ee inta daruuradu ku kaliftay bes yacni markaa isticmaalaya ee aan marka waxa weeye yacni ka tallaabayn qadarkii daruuradu ku kaliftay sidaana waxa weeye taabiciinta qaarna waa ku fasireen culammada qaarkoodna waa doorteen calaa haada marka sidaa lagu socdana waxay kala baxeen culammadu qaacido qaacidadaasoo odhanaysa addaruuratu tuqadaru biqadriha halka hore waxaa laga istinbaaday qaacido ah faman idura ghayra baaqin walaa caadin falaa isma calay addaruuraatu tubixu lmaxduuraat daruuraadku waxay banneeyaan waxyaalaha xaaraantaa bay banneeyaan addaruuraatu tubiixu almaxduuraat waa qaacido culammadu isla ogol yihiin afarta madhabood iyo khayrkoodba markaysaga ay sheegeen waxyaalaha daruuradu way bannaysaa waxyaalaha xaaraanta waayahay hayra baaqin walaa caadin marka tafsiirkaa dambe lagu fasirana ay hayra taalibin liakli lmaytati taladudan wa tashahiyan walaa caadin ay walaa mutajaawizin yacni qadra daruura mid ka tallaabayoo ka gudbayana aan ahayn yacni halkaana waxaa lagala baxay qaacido labaad oo ah addaruuratu tuqadaru biqadriha daruurada waxaa qadariyaa kolba inta qadarkeedu la egyahay oo marka nafyi ku kallifto intaa marka waxa weeye daruuradu ku kalliftay bes buu ka isticmaalaya inkastoo culammadu ay isku khilaafaan yacni ma inuu naftu ku badbaadinayuunbuu ka cunayaa yacni qadra maa yasuddu ramaq inta nafta ku qabanaysa ee ku soo celinaysa ee uu awood yar ku helayo ya uu naftii ku badbaadin karaayo mise waaba ka dhergi karaa bacdu ahlicilmi baa yidhi maye mar hadday u bannaanaatay waaba iska cuuran karaa waa ka dhergi karaa laakiin culammada odhanaysa addaruuratu tuqadaru biqadriha waxay leeyihiin wuxuu ka isticmaalayaa qadarka naf nafbadbaadintaa buu ka isticmaalaya qadra maa yasuddu ramaq aramaq waxa la aa baqiyat ruux waa nafta markaysaa markaa inta ku qabanaysa ya waa naftii ku hadhsanayd inta markaa ku qabanaysee badbaadinaysaa qadarkaasuu ka isticmaalaya qadarkaasuu ka isticmaalaya ishkaal baa soo aroori kara odhanaaya culammadan sida kale maray oo odhanaaya qofka safarkiisa ku dambaabay ma waxaa la odhanayaa haddii la yidhi naftu markay qabsato bakhtiga inuu cunaa xaaraan bay ka tahay miyuu naftiisa dilaa la doonayaa soo nafdilku kama darna jawaabta waxaa laga jawaabayaa culamada ruqso qaadan maayo waxay leeyihiin macsida ha ka baxo ha toobad keeno allah ha u noqdo markuu macsida ka baxo ka toobad keeno wixiina ka baxo yaa way u bannaananaysaa ruqsadu wixiina dib uga laabtay kana toobad keenay ruksadii inuu qaataa markaa waa u bannaananaysaa marka liyatub ila allah allah ha u toobad keeno xaggiisa ha u soo noqdo shuruuddii towbaddana ha la yimaado waxanna ha ka dhex baxo dabeed bacda daalik ruqsadii inuu qaataa waa u bannaanaanaysaa ee naftaada dil lama laha ee waxaa la leeyahay toobad keen si ay kuugu bannaanaato hada huwa almuraad haddaba halka aan yaro baraarujiye waxaa jira oo culammadu ay yidhaahdaan alcaasi bisafarihi iyo alcaasi fi safar fiihi farqun baynahumaa farqi baa labada u dhexeeya mid safarkuu ku dembaabay oo caasi ku noqday bisafarihi midna alcaasi fii safarihi safarkiisa dhexdiisuu ka kala dembaabay labadu way kala duwan yihiin mid ujeeddadu u safrayba waxay ahayd ee u socdaalay dunuubtaa inuu sameeyo aawadeed buu u safray oo u socdaalay wa alcaasi bisafarihi waa kan leeyahy ma qaadanayo midna safar mubaaxoo bannaan buu u safray ama tijaaro ama markaysaa markaa wax shay xalaala ayuu u safray ha yeeshee intuu safarka ahaa dhexdiisa macsiyi ka dhacday alcaasi fii safarihi baa la yidhahdaa isaga ruksada waxbaa loo diidi maayo waayo yacnii safarkiisoo dhammiba ma ahayn wada macsi ma ahayn wuxuu u soo baxay u soo socdaalayna macsi may ahayn ee macsidu safarkay dhex dhacday ee safarku wuxuaa safar mubaaxa buu ahaa marka haddaad dambowday baa rugsadu kuuma bannaane loogama jeedee yacni waxa weeye hadduu markaa wuxuu u safray ay tahay yacni macsidiyo dembiga ay tahay oo alcaasi bisafarihi uu yahay kaasay leeyihiin laa yatarakhas culamada qaarkood rukso qaadan maayo ay leeyihiin culamada qaar waa u bannaynayaan ruksada waxay leeyihin hayra baaqin walaa caadin waxaa looga jeedaa yacni qadarka u baahnaa ee daruradu ku kaliftayna ka tallaabi maayo iskamana sii doonaayo inuu bakhtiga iska sii cuno ma doonaayo ee danuun baa u geysay nafta inuu badbaadiyo marka waxay leeyihiin marka ka caasiga iyo ka mutiici mid walba rugsada waa qaadan karaa ayay markaa leeyihiin sidaana culamo badan ayaa qaba waayahay yahay allah waxau yidhi innamaa xarama calaykum almaytata waaddama innamaa adaatu xasrin bay ahaydoo waxbaa lagu koobaa dee ashyaada muxaramaadkina intan waa ka badan yihiin ashyaa kaloo muxaramaadaa jira nahaa rasuul llahi sala allahu alayh wasalam can kulli dii naabin min asibaaci wa kulli dii mikhlabin min altayr nebigu wuxuu reebay xadiiska saxiixa dugaag kasta oo mici leh nebigu waa reebay in la cuno yacnii shimbir kasta oo isaguna ciddi lahoo ciddida ku ugaarsadaa isagana waa markaa reebay nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis kale waxaa ku soo arooro saxiixu muslim ku yimi kullu naabin min asibaaci fa akluu xaraam yacnii markaa dugaa kasta oo mici leh oo micidaa yacni markaa wax ku dila oo ku ugaadhsadaa cunista la cunaya waa xaraan wa kadalik waxaa soo arooray nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu reebay dameeraha dadla joogga ana inuu reebay ina allaha warasuulahu yanhayaanikum waa tii saxaabigii la yidhi markaa dadka u sheeg dabeedna uu yidhi ina allaha warasuulahu yanhayaanikum can akli luxuumi alxumuri alahliya dameeraha dadla jooggaa ah inaa hilibkooda cuntaan allah iyo rasuulkiisu waa idinka reebeenoo waa idin diideen dabeedna markaasaa fa ukfi'at ilquduur dharyihii baa la afrogay iyadoo dameerihii la qashay ay karayaan hilibkoodii dabka saaran yihiin ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam amray dadka saa in la ogeysiiyo dabeedna markaasaa la afrogay yaa saasaa lagu qubay marka dee ashyaa kale oo ashyaada mudiraadka ah dee dararka iyo dhibaatada lihina waa shay muxarama marka inamaada maxaa laga tilmaamaya bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamaya wakhtigaasaa intaasi ay xaaraan ahayd waxyaalihii kale lagu ziyaadiyey ee axaadiistu ay ku dartay waxay noqonayaan zawaa'id markii dambe lagu daray waa weji bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen waxaa laga tilmaamayaa ashyaadii ay xarimayeen ee xaaraantinimaynayeene tayibaadka ka mid ahaa ee baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada iyo ashyaadaas yacni kuwaasi xaaraan maahae kuwanunbaa xaaraana laakiin kuwa xaaraanta ku sheegaysaan ee baxiirada iyo saa'ibada iyo wasiilada iyo xaamkiiyo kuwaasi xaaraan maaha marka waa qasru qalbin bay yidhaahdeen culamada qaar baa saa yadaa u dhigay calaa kulli xaal ashyaada nusuustii adilada laga helay oo yacni intan ka dheeraadka ah waa lagu darayaa waxay noqonayaan iyaguna muxaramaadkay ku biirayaan madaahibta qaarkoodoo dee kollay aan ku darin waa jiraan laakiin saxiixu waxay tahay in lagu daro iminka axaadiista sheegaysa yacni nahaa rasuul llahi sala allahu alayh wasalama can kulli dii naabin min asibaaci wa kulli dii mikhlabin min atayr madhabulmaalikiy oo kale ma xaaraantinimaynayso waxaana marka ay mar ku xambaareen nahyiga in looga jeedo tansiih in looga jeedo aayadahan bayna deliishadeen aayadahan bayna deliishadeen waxaa lagu soo arooriyey xadiiska muslima saxiixa ku soo wariyey kullu dii naabin min asibaaci fa akluhu xaraam jawaab daciifay kaga jawaabeen bacdigood xadiisku wuxuu sheegayaa inay xaaraan tahay nasan u tasriixina waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa markaysaga markaa in riwaaya bilmacnaa raawigu sameeyey dabeedna uu sii waxay la mid tahay waa xaaraan oo tacbiirka isagoo xaaraamta ka cabiray laakiin taasi waxa weeye waa khalad yacni saxna maaha sawaabku waxay tahay ashyaadii nusuusi u idaafaysay ku dartay in lagu daraayo yacni weeye allah waxau yidhi innamaa xarama calaykum almayta allah wuxuu idinka xaaraantinimeeyo qura almaytata bakhti oo dhan ay aklaha cunista la cunaayo bakhtiga ayuu idinka xaaraantinimeeyey id ilkalaamu fiih maxaa yeelay hadalku wuxuu ku saabsan yahay cunista la cunaayo yacni bakhtiga ayuu ku saabsan yahay oo taxriimku sideedaba wuxuu ku dhacaa macaani buu ku dhacaa ama ficil buu ku dhacaa yacni daato markaa kuma dhaco daato haddii la sheego layaha waa la xarimay daatadaa macno ku tacalluqaaya baa taxriimku ku saabsan yihi ya yani markaa macno ku tacalluqaayuu ku saabsan yahi xurimat calaykum ummahaatukum yacni macno ku tacalluqayuu ku saabsan yahay daatada hooyada ma aha waxaa laga tilmaamayaa dee inaad markaa waxa weeye naagnimo ka doontaan baa laydinka xarimaa laga tilmaamaya ama guurkooda ama galmadooda baa laydinka xarimaa laga tilmaamaya yani markaa hooyooyinka marka inamaa xarama calaykum maytana waxaa loo jeedaa akla almayta bakhtiga cunitaankeeda ayaa looga jeeda xadiiska aynu sheegnayna waaba caddaynayaaba inamaa xaruma akluha ama xurima akluha waxaa la xaaraantinimeeyo qura ama waxaa xaaraantinimoobo qura cunista la cunaayo bakhtiga id ilkalaamu fiihi sababtu waxay tahay hadalku wuxuu ku saabsan yahay cunitaanku ku saabsan yahay aayadda ka horraysaana waxay tilmaamaysaa in tayibaadka la cuno marka tanna waxa weeye cunitaankaa looga jeedaa wakada maa bacdaha saasoo kale u ahaaday waxa ka dambeeyaana iyaguna saas si laeg bay ahaadeen oo iyaguna waa soo gelayaan iyaguna waxay noqonayaan cunista la cunaya xaaraana laga tilmaamaya hadday dhiigga dareeraya tahay iyo hadday hilibka doofaarka tahay doofaarka oo dhan iyo hadday tahay wixii lagu gowracay magacan magaca allah ahayn wa hiya maytadu maa lam yudaka sharcan waa wixii sharci ahaan aan loo birayn dakaat yani sharciya dakaat sharciya ama gowrac sharciya aan la gowricin wa ulxiqa biha waxaa la haleeshiiyey maytadii bisunnati sunnada gudaheedana waxaa lagu haleeshiiyey yacni labada ba'ood xagga lafdi ahaan isku mid ha ahaadaan ulxiqana waa ku wada tacalluqaan laakiin macnahoodaa kala duwan labada xarafna lafdigoodu isku mid ha ahaadee hadduu macnahoodu kala duwan yahay caamil keliya waa ku wada tacalluqi karaan wa ulxiqa biha waxaa la haleeshiiyey bisunnati ay fi sunnati sunnada gudaheeda waxaa lagu haleeshiiyey maa ubiina min xayin wixii laga gooyey ubiina bimacnaa qutica laga gooyey min xayin wax nool laga gooyey ayaa sunnada lagu haleeshiiyey bakhtigii iyaguna bakhti bay ka dhigan yihin wa khusa minha waxaa laga reebay asamaku kalluunka iyo waljaraadu ayaxa ayaxa iyo kalluunka si walba waa lagu cuni karaa yacni waxa weeye gowracna looma shartiyo gowracna looma shartiyo waddama dhiiggana ilaahay waa idinka xaaraantinimeeyey ayil masfuuxa waxaa loo jeedaa dhiigga markaa soconaya ee markaa waxaa la daadiyey yacni markaa waa ka soconaya kama fi lancaam sida aayadda ancaam ku sugan aw daman masfuuxa wa laxma alkhinziiri hilibka doofaarkana waa idinka xaaraantinimeeyey allah khasa laxma wuxuu soo gaar yeelay hilibka ayuu soo gaar yeelay liannahu mucdamu lmaqsuud waayo waxa markaa la rabee maqsuudka waa waxa ugu weyn hilibku wa hayruhu tabacun lahu waxaan hilibka ahayna yani tabac buu u yahay hilibkii buu tabac u yahay attaabicu taabic qaacidada sharciyadina waxay tilmaamaysaa shayga shayga raacaa xukum ahaanna waa raacaya wamaa uhilla bihi ligayr illaah waxaa kalou ilaahay idinka xaaraantinimeeyey maa uhilla bihi kii loogu dhawaaqay bihi ay fii dabxihi gowraca la gowracayo lagu dhawaaqay ligayr illaahi allah cidaan ahayn loogu dhawaaqay bimacnaa magacaan magaca allah ahayn lagu bireeyey ay dubixa cala smi hayri magacan magaca allah ahayn lagu bireeyey walihlaalu ihlaalkuna rafcu sawti codka sare in loo qaadaa la yidhaahdaa wa kaanuu waxay ahaan jireen yarfacuunahu qaar codkooda sare u qaaday ahaan jireen gaaladii carbeed cinda adabxi liaalihatihim markay u gowracayaan oo u biraynayaan aalihadooda iyo sanamadooda markay wax u gowracayaan way la qaylin jireen magacay ku gowracayaan faman idura laba qira'a ku suganoo nuunka in la godo iyo in la hoos dhigo waa laba qiraa'a oo sabci ah famanidurra iyo famanidurra yacni waana qaacido yacni iskuud weeye oo marka waxa weeye laba kelmadood markay kale yihiin iltiqaa'u saakinaynna u dhaco ilaa hamsatulwasliga la akhrin maayo haddaan laga bilaabine xarafka ku saddexina damme laasima uu dammaysan yahay dammo laasimaa u dammaysan yahay yacni waxa bannaan in la godo oo iltiqaa'u saakinaynka kasra in lagaga baxaa waa asalkii takhalluska dammo in lagaga baxaana waa cala sabiili tabac oo waxa weeye xarafka ku saddexdaa godaalkiisaa la raacinaya la itbaacinayaa yacni waxa u dhexeeyaana waa reeban yaho waa xaajizun ghayru xasiin waa teed aan waxba celin kaannahu in dammadu ku xigto saas aawadeed famanudurra iyo famanidurra labaduba waa carabi ahaanna qiyaas weeyaba qur-aankana dee waa la akhriyey labadaba oo laba qira oo sabci ah halkanoo keliyana ma aha qulidcuu baa la mida qulidcuu iyo qulidcuu yacni anishkur iyo anushkur wahaa waa qaacido guud markaysa markaa weeye marka macna ahaan waa sidii un faman idurra ku kastoo loo dhibaato geliyo ay alja'athu daruuratu daruuradu ay u dhibgeliso ilaa akli shayin wax inuu cuno mima dukira waxaa la soo sheegay ka mida afarta shay ee la soo sheegay wax ka mida haddii markaa daruuradu ay ku kallifto u dhibaato geliso oo is yidhaahdo waad dee dhimanaysaa khatar baad dee gelaysaa ya oo fa akalahu dabad uu cuno ghayra baaqin xaal aanu baqyi la imano oo aanu ka mid noqon ay hayra khaarijin cala almuslimiin muslimiinti mida ku baxay aan ahayn ama xaakimkii muslimkaa mid ku baxay aan ahayn oo buqaadi ka mid noqday walaa caadin mid xadgudbayna aan ahayn ay walaa mutacaddin calayhim biqaطci طariiq mid ku xadgudbay wadda gooyn yacni uu shuftanimo sameeyo waddada gooyo oo cawtu dariiq noqdo kaasna aanu ahayne taana uu ka maran yahay falaa isma calayhi wax dembiya kuma qabo fii aklihi cunista uu cunaayo wax dembiya kuma qabo baktigaas ama ashyaada muxaramaadka ah lidaruura inuu u cuno dembi kuma qabo tafsiirka jalaalayn ku maraysaa weeye tafsiirka kale wuxuu yahay oo kaas ka fiican taabiciinta qaarna ay ku fasireen taabiciinta qaarna sidan bay ku fasireen qaarna sidan bay ku fasireen oo labaduba waa laga hayaa salafkii iyo taabiciintii waa laga hayaaye tafsiirka kale ka fiican waxa weeye in faman idura ku kastoo loo dhibaato geliyo shay ashyaada ka mida inuu cuno oo fa akalahu dabeed cuna hayra baaqin xaal aanu iska sii doonayn bakhtiga inuu cuno mid iska sii raba bakhtiga inuu cuno xaal aanu ahayn oo iska sii jeclaysanaya aanu ahayn walaa caadin mid xadgudbayana aan ahaynoo intii ay daruuradu ku kalliftay mid ka tallaabayana aan ahaynoo yacni ka sii gudbaaya aan ahayn ee qadarka daruurada ku kaaftoomaya nafbadbaadinta uu ku badbaadinayo nafta ku kaaftoomaya qadarkaa keliya falaa isma calayhi wax dembiya kuma qabo fii aklihi cunista bakhtigaa uu cunaayo iyo ashyaada kale muxaramaadkee la sheegay labada wejiba waa jiraan yacni culamada qaarkoodna waxay kala baxaan sidaa dambe marka loo fasiro qaacidada ah addaruuratu tuqadaru biqadriha culamada sida kala marayna waxay kala baxeen yani markaa alrukhasu laa tunaatu bilmacaasi qaacidada odhanaysa ruqsooyinka macaasi laguma xidho ina allaha ghafuurun ilaahay waa dembidhaaf badan yahay liwliyaa'ih awliyadiisa ayuu u dembidhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay biahli taacatih wuxuu u naxariis badan yahay cidda taacadiisa u ehelka ah ee u saaxiibkaa buu u naxariis badan yahay xaysu wasaca lahum goortuu u waasiciyo u ballaariyey fii daalika marka arrinkaasi uu u ballaadhiyey oo ruksooyinkaas yacni uu banneeyey wa kharaja albaaqi waxa baxay kii baaqiga ahaa ee buqaad noqday ee muslimiintii ku baxay ama xaakimkii muslimkaaha iyo imaamkii muslimkaaha ku baxay waalcaadi iyo kii xadgudbay ee markaa shuftada noqday ee cawtudariiqa noqday ee muslimiinta markaa waddooyinka u gelaya wa yulxaqu bihimaa waxa la haleeshiinaya labadaas waa la sheegaye kullu caasin bisafarihi mid kastoo ku dambaabay safarkiisa ku dambaabay sababta safarkiisuu ku dambaabay wa caasim bisafarihi laa caasim fii safarihi safarka dhexdiisa dembigu kama dhicine yacnii wuxuu u safree u socdaalayba waa dembiga marka waa caasim bisafarih sababta safarkiisuu ku dambaabay safarkaaba safaru macsiya safar mubaaxoo macsiyi ka dhex dhacday maaha waa safar marka horeba liajli macsiya uu u socdaale u safray kaasi wax ruqsaa ma qaadanayo ayaa culammada qaarkood ay qabaan yacni marka waana sida sheikhu ku socday kal aabiqi waa sida kii addoonkii ka baxsaday ka cararay sayidkiisa bidda ka baxsaday marka sayidkiisa oo idan la'aan ku baxay oo ka cararay oo ka baxsaday inta uu markaa ku sugan yahay baxsadkaas uu ku sugan yahay iyo fakadkaa ya ruqso ma qaadanayo saasay yidhaahdeen walmakkaas waa ka marka waxaa baadda dadka ka qaada ama cashuurta gura dariiqyada intuu markaa istaago dadka markaa cashuurta ama baadda ka qaadaya isagana waxa weeye wax ruqso ah ma qaadanayo oo ruqso lama imanayo sida madaahibta qaar ay qabaan falaa yaxillu lahum uma xalaal aha aklu shayin min dalik shay waxaa ka yacni uma bannaana maa lam yatuubuu intaynay toobad keenin goortay u bannaananaysaa waa goorma waa maruu wixii ka baxay dembigii ka noqday ka toobad keenay shuruuddii towbadda la yimi marka yatarakhas ruksada waa qaadanayaa wa calayhi shaaficiyu shaaficina sidaasuu ku sugan yahay ow isaguna qaba allah waxauu yidhi ina aladiina aayadda aan laqbadeeda carabka mariyo allah waxau uhi ina aladiina kuwii yaktumuuna qarinayay maa anzala allahu ay alladii kii anzalahu allahu allah soo dejiyey ee min alkitaabi xaaluu kitaabka ka mid yahay wayashtaruuna bedelanaayey bihi markaa kitaabka ku bedelanaayey ama ku allah soo dejiyey ku bedelanaayey samanan lacag qaliilan yar ku bedelanaayey oo wuxuu markaa qarinayaa yacni kitaabku wuxuu sheegay yacni waxaanuu qaadanayaa beddelkeeda lacag buu qaadanaya yacni adduunyo yar buu dhaafsanayaa shareecadii inuu markaa caddeeyo oo u bayaamiyo markaasaa si aan shareecadii qabin ayuu hadduu doono odhanayaa marka maya sidani waxa weeye waxba kuma sugnaa dhib male ulaa'ika kuwaas maa ya'kuluuna ma cunayaan yacni qoladii oo kale sifadii nebiga ee kitaabkooda lagu sheegay qarinayeen waxay dhaafsadeen adduunyo yar oo dee maalka iyaga la siinayo iyo magaca dadka agtooda ay ku leeyihiin dadkooda oo waxay is yidhahdeen haddaad sheegtaan dee waxay idin siiyaana waa idinka go'ayaan idinkiina tabac baa noqonaysaan marka wayashtaruuna bihi samanan qaliilan qarinta ay qarinayaan waxay dhaafsadeen adduunyo yar bay dhaafsadeen adduunyo yar bay dhaafsadeen yacni waxay doorteen inay adduunyada iska haystaan oo gaalnimada ku sugnaadaan ulaa'ika kuwaas maa ya'kuluuna ma cunayaan fii butuunihim caloolahooda kuma cunayaan oo kuma gurayaan ila naara naar waxaan ahayn bimacnaa ma-aalka dambey waxay cunayaan naar noqon doontaa oo sida waxaa xoolaha ay u cunayaan la siinaayo ayay markaa naar waa xoolo xaaraane yacni bedelkeeda marka waxa naar ay u cuni doonaan aakhiro walaa yukallimuhum allahu allah la hadli maayo yowma alqiyaamati maalinta qiyaame la hadli maayo hadal markaa farax geliya ama hadal raxmadeed kula hadli maayo walaa yusakiihim ilaahay ma tahirayo oo qurunka dembiyadooda ka nadiifin maayo kama reebaayo kama taahirinayo walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun u ulaa'ika kuwaa la soo sheegay aladiina kuwii weeye ishtaraw dalaalata baadida beddeshay bilhudaa hanuunka ku bedeshay ishtaraa marka waxa weeye labada shay la laysku doorsanaayo ka laga tegaayo ayaa ba'da la geliya marka bilhuda hanuunkay ka tageen bacdii kee la geliyey hanuunkaa la geliyey ishtaraw waxay bedesheen oo dhaafsadeen addalaalata baadida bilhuda hanuunkii hanuunkii waa ka tageen baadidiina way qaateen walcadaaba cadaab bay bedesheen bilmakfirati dembidhaaf bay ku bedesheen oo dembi sababtii loogu dembidhaafi lahaa bay ka tageen cadaabkiibay doorteen wixii cadaabka u sababaayey famaa asbarahum ay fa shayun cadiimun shay weyn baa asbarahum sabir badnaysiiyey cala annaari naarta inay ku sabraan sabir badnaysiiyey ama istifaam loo fasiro fama asbarahum maxaa sabir badnaysiiyey cala annaari naarta maxaa ku sabir badnaysiiyey naar ku sabri maayaane waxaa loo jeedaa sababtii naarta ay ku gelayeen hadday ku sugnaadaan ka annahu naar ay ku sabreen marka waxa weeye nooc markaa dee tahakum ah yani marka ayaa ku sugan oo digasho lagu diganaayo ya yani markaa sidaas ayaa markaa ku sugan yani maadana tacjiibiya looga jeedaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk